marka macaani lumuur ilaahay cid uga aqoon badan saddexdaas uma jirto marka ilahay waa caliim alla waa xakiim allah subxaana wa tacaala waa raxiim intaas ilahay baa isku ah marka bani aadam waxa wax ku dambaynaa ma oga meesha xikmada ku jirta ma oga ma oga naxariis ma le hadda dadkan xuquuqul annaga dadka muslimiinta usheeg sheeg sheegayo muslimiintu ayagaaba nacabba cadowgaagii marka xuquuqdaadii ma kuu sheegayo weligiis kuu sheegi marka taas marka ibn lqayim ka sheegay nawcun yuqadamu eh, nawcun yuqadamu fiihi labu wa hiya wilaayat lmaali wnikaax wa nawcun yuqadamu fiihi lum wa hiya alxadaanat wradaca dalika kutubtaas maraajicda ah zaadulmacaadka oo kale in la akriyo mar walba la dowriyo oo qofka daalibcilmiga oo mudaalaceeyo zaadulmacaadka aaday muhiim u tahay asraar badan oo shareecada aada ula hadlaan xukunkan cilada maxaa ilaahay saan u yeelay muxuu u farbeela kan kan nimanka maxaa loo siiyey kan maxaa naagaa loo siiyey aaduu masaashaas uga hadla asraartaas shareecada ayib anti axaqu bii adaa ku xaq naga badan maa lam tankixi haddaadan guursanin marka maa lam tankixidan macnaheeduma waxay tahay eh, macilaa macillo miya oo bimacnaa haddaad guursato nin kale xanaanadii waa kaa wareegtay mar dambana kuusoo noqon maysa miya mase waxaa loo jeedaa tawqiit waay maa lam tankixi manaa intaadan guursanin oo adigu macnaha waxaad haysan kartaa intii adiga aad guursato ayaad intaad inta aad guursanayso ayaad hayn kartaa mar haddaad guursatid waa kaaga dhamaatay miya macnuhu mase waxaa weeyaan inta adiga aad nin qabto ilmahan xanaanadooda waa kaaga dhamaato haddii aad ninkii hadii lagu soo furo ninkaas dambe uu kusoo furo ilmahaagi haddana dibay kugu soo noqonayo miyaa macnuhu mase ma aha akaru ahli lcilmi waxay u badayin maa lam tankixi tacaliil inay tahay tacliil inay tahay haddii marka tacliil laga dhigo saa marka tacliil laga dhigo macnuhu wuxuu noqonayaa anti xaqu bi adaa ku xaqnimo badan cunugaan maa tankixi inta adiga aadan nikax manaa maa lam tankixi inta adiga aadan nikaax ku dhex jirin kol haddaad nikaax dhex gasho xabaanada waa kaa wareegay laakiin haddii nikaaxaas aad aad ka maqan tahay ka baxdo oo ninka uu kusoo furo kale waa kuusoo wareegaya xanaanada markale waa haddii marka aan tacliil ka dhigno waa maalam tankixida haddii laakiin maalam tankixi aan ka dhigno tawqiit haddaan ka dhigno oo yani waktiga ay xanaanada kaaga egtahay intaad nin laba aada nin ka guursanaysa nin kale hadday tahay halkaas marka waxaa ka imaanaya haddaad nin isku guursato dib dambe cunugaan xanaanadiisa uma milkinaysa waa haddii tawqiid laga dhigo maaligaa madhabkaas qabo saddexda imaamoo kalena waxay qabaan tacliil in laga dhigo xukunka binaan calaa dalika maxaa halkaas marka nooga soo baxaayo ninay naag haday isfuraan cunugu uu yaryahay oo haweentiiba eh, baa qaadanaysa cunuga oo la siina xanaanada iyada aabbaha uga xaqnimo badan oo ku masruufaya aabbaha haddii marka cunugiisoo beelana haddii marka ay dhacdo haweentii waa guursatay nin kaley guursatay waa kasoo wareeg waa kasoo wareegeysaa ninkay ku wareegi hadii ay hadii la furo mar labaad cunugi hadana ma loo keenayo xanaanadii ma usoo laabanaysaa mar labaad waa usoo laabanay saddexda imaam saasay qabaan abuu xaniifa m shaafici iyo axmed saasay qabaan sooma garanin maa tankixiina cilo waayo inta adiga nikaax aadan ku dhex jirin ayaa xanaanadu leedahay haddaa nikaax dhex gasho oo adiga cismatu nikaax aad gasho waa ku xabaanadii markaas ma haynayso haddii cismatu nikaax la waayana waa hayne a macnaheeda tacliimka alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan cadama imaamu maalik laakin wuxuu yihi ma ahan tacliil maalam tansixi tawqiif baa in alla intaadan adiga nin guursanin ayaad xanaanada leedahay hadaadma nin isku guursato ama ha kusoo furo ama ha ku qabo waa kaa wareegaya xanaanadaas ma fahamta meeshaas marka ayb maa lam tankixi marka labadaas macnaa ku jiro aktar culamaa qowlkooda ayaana marka kolley ayaa culamadu u badan yihiin ayb anti axaqu bihi markau leeyahay haweeney adaa ku xaqnimo badan laga qaadan maayo cumuum laga qaadan maayo hooyo walba inay ku xaqnimo badan tahay cunugaas xanaanadiisa ma aha in laga qaadanayo gaalad ba ha ahaatay ila hadii hooyo laraa gaashaa soo gelaysa anti axaqu bihi ilmaha adaa ku xaqnimo badan waxaa laga wadaa ama gaal lahaw ama waxaa doonto ahaw miyaa laga wadaa mise waxaa loo jeedaa hooyada muslimadda ah kan muslimadda ah loo jeeda maxaa yeel qabaha ayaa aalib uu kusoo baxay marijaalaalib baa ay ku timid marka eh, eh, gaaladu marka ma soo gelayan laba wej baynana gaalada usoo gelayn haday hooyadu gaal tahay aabuhu muslim yahay aabaha la siina cunugi hooyada la siinmaha sababtana cota laba wejba wejka koowaad waxaa weyaan ninka xaadinka ee waxanaaneynaayo wuxuu aada ugu dadaalaa ilmaha inuu ku tarbiyeeyo waxa u aaminsany cunugaana marka cunugaanaan xanaanada yaa loogu dareeya hal horta ogow oo asal ah baabkaan xabaanada asalku ah alaslu fi lxabaanati anahaa lilwaladi asalka waxaa weya qanaanada dheefteeda weladka iskale xabaanada weladka iskale waa in marka weladka masaxadiisa mar walba la fiirina meesha u badan tahay ninka xanaaneynayo la fiirin maayo maslaxadiisa ilmaha la fiirina maslaxadiisa haddii marka xaadinku ou gaal noqdo halkaas maxaa kasoo baxayo marka waxaa kasoo baxayo hadduu xaadinka ou gaal noqdo inuu cunuga ku tarbiyeynayo gaalnimo fitradana laga yaabo uu ka tusaayey maa min mawluudin ilaa wayuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi wejka labaad waxaa weye ilaahay wuxuu kala gooyey in allaha tacaala qadca almuwaalaata bayna almuslimiina walkufaar ilaahay wuxuu gooyey wy ibnulqayim muslimiin iyo gaalo gacaltooye inay dhexmar xaadinkuna de waa gacal dabcan mogta marka de muwaalaad iyo gacaltooy inay dhex marto waa la gooyey xabaanaduna waa min aqwa asbaab almuwaalaat waa siin maaha labadaas mid baan lagu siinayna taasayna culamadu u badan yihiin jumhuur culamaa qawlka isaga ayay qabaan hadda waxaa la yaable dadka islaamka yani jahaalada jahliga dhacay jahliga dhacay iyo diinka yani sida muddo dheer looga soo jaahil noqday yani dhibkaan hadda muslimiinta haysta shalay iyo daraas kuma dhicin mataa diinta laga jaahiy ma dhaweyn inta diinta laga jaahiy waxaad arkaysaa intay gaalada kulleejo furaan dalkan ana waa maqalnay dad badanna waa soo gaareen kulle waaweyn intay gaalada kolleejooyin ay fureen ayay waxay ku xanaaneyn jireen ilmaha yaryarka ee agoonta muslimiinta dadkii lagu xanaaneeyey misyooniya la dhihi jiray atarkooda gaalay noqdeen ninkan koleeja talyaaniga kusoo koray lagu leeyahay misyoni ahay hebel waxaweya waxaas yeri gaal in ilmihii qof ilmihiis inuu war dadkii qaraabada la ahay ma dhahayaan xataa yani ninkaan nooga celiya ma rab gaal dadka jahliga diinta ah, ka haya feeri dadka hadda gaalada u firxaday kuwa aan ka warqabin ilmahooda meelay ku sheegaanna aan aqoonin qaar waxaad arkaysaa say meelaha jaadka lagu cunay fadhiyaan ilmihii tabar uma haayaan mas-uuliyad ma leh wax yar markay ilmaha soo gaaraan ama dhib yar marku ku dhaco ama gurigi meel ka gubto ama ayagiiba ay wax noqdaan isla markiiba askar ordaysa intay timaada ka qaadanaya ilmihiin ilmihii inta laga qaato ayaa waxaas waxaa xanaaneynayo dad marka gaalow ay ugu tala gashay inay xanaaneeyaan ilmaha yaryarka ilmo badan oo badan oo badan oo soomaali dadkaasaa xanaaneeya ilmo badan badan badan badan oo soomaali dad aad u malaynaysaan qaarkood magac leh soomaali dhexdeeda magac ku leh oo waxaa jira hayru mas-uuliyiin ah oo ilmahoodii laga qaatay oo ay waxaas wax lamida ah ay xanaaneynayan yaa loo dhiibaa marka mataqaanaan waxaa loo dhiibaa dad marka waxaa loo dhiibaa kuwa huluud oo lo-da caabudo qaar waxaa loo dhiibaa kuwa madaxa duubto qaar waxaa loo dhiibaa eh, yahuud qaar waxaa loo dhiibayaa nasaaro nin allaala meel kusoo toosaa loo cidi kusoo toostaa loo dhiibaa marka waxyaaba ariib ah jira qoysaskii waa kala tegayaa ninkii iyo haweentii waxa wey gaaladaas isku dacweynayaan yani mashaakilka dalkan usoo socdo dadka inta jooga inay wax ka ogaadaan daruuri waay waxaad arkaysaa marka mashaakil fara badan ninkii iyo naagtii gaaladii isku dacweynaya ninkii waxaw gurigiisii ma imaan karaa laleeyahay haweentii keliya ilmaha iska wad wadato mar allaale markay jirato ama ay dhimato ilmii waa la wadana gaalkaa kaxaysan see loogu soo reeba marka allahuma hadday jiraan dad ahlu khayr ah oo dadaalayo oo ilmahaas u naxaayo yaa laga yaabaa inay intay dacwo qoraan ay yiraahdaan war dadkaan af soomaaliga iyo dhaqankoodi soomaaliga iyaan baraynayo hanala siiyo ilmahan taasaa marka dacwo lagu qoranay marka waxaa weyaan ilmo ninka meesha geystay oo meesha geystay ilmo yaryar ama ninkii inta ilmo yarasa inta joog ilmihiisa keliya meesha u dirsaday asagana halkaan joogay maxaa dhib haystaa marka maxaa dhib haystaa kaas iyo dadka ilmaha ku haysta meesha maxaa dhib haystaa haystaan ogna intaas oo dhan maxay ka imaana xadaanaday ka imaanmarka nin asagaba in la xanaaneeyo u baahan yaa wax xanaaneynayo markaas maxaa laga soo gaara markaas anaga baabkan dhan soomaalilahna runtii baabkan xanaanada yani diinta meelaha aan uga dhaqano kamid ma aha ilmaha agoonta ama haddii laga dhinto xanaanadooda waxaa loo haystaa in cunto la siiyo bisaa loo haystaa ninku wuxuu leeya aniga ilmihii hebel oo ka dhinta waa beela waa masruufa maxaa kaloo layga rabaa inuu ilmihii diin ku tarbiyeeyo qur-aankii baro dugsi qur-aan geeyo ka bixiyo oo u tacliintii diinta ku tarbiy haday gabar tahay tarbiyeeyo nin u guuriye markay weynaato laa yacrifuuna waalidhaddii dad dad ay sameeyaan waa dad dhif meesha la iska soo galana meesha lidaalika xanaano aanta waxay keentay cunug dad qur-aanka xifdisan inay iska dhumaan adnaa yani shay inay dhumaan waxaan aragnay ilmo yaryaro ayagoo xustaada yurub la geeyey saddex iyo toban jir laba iyo toban jir ah gaaladaasaa kaxaysa marka dhowr mar waxaan same waxaana samayn waalidku marka waxooga ku qayliy ama adeerkii meesha geeyey iyo ma raba u leeya waxaan dacwoona cid gaala ah marka lagu sidka cid gaala ah lagu sidkay la geyna waa ninkii qur-aanka xifdisnaa sa waxaa la arkaa marka iska samaan gaalada iska raacayani ah, tarbiyadu ma ahan keliya in ilmaha qur-aanka la xifdisiiyo tarbiyada waa ilmaha qur-aanka in la xifdisiiyo dhaqanka xun in looga digo dhaqanka islaamka in la baro wanaagsan wahaakada macalinka inuu murabi u yahay waalidka inuu murabi yahay bulshada inay dad wax tarbiyeyna ay yihiin ayaa la rabaa maahan aniga qur-aan waa geeyey waa xifdiye qur-aanka bis intaas keliya tarbiya uma noqonaysa iyownan bixifdinin kitaabkana ha ka akriye tarbiyadiis inay hagaagsantaha oo waxa xun iyo waxaasan u kala yaqaan marka masaladaas tarbiyada aadaa loogu dheelay xabaanada islaamku yani aada wuxuu uga dhigay asal aad marka eh, rukni rakiin u ka dhigay lasiin maayo marka gaaladi ahlu ra'yiga ayaga xanafiyada iyo ibnulqaasim oo maalikiyada kamida iyo abuu sawr oo shaaficiyada kamida ayaa waxay dhaheen naagta gaasha ah ilmaheeda inay xanaanaysato oo xanaan ahaan waa loo sii karaa taladaas iyagu saasay qabaan xadiis noo imaan doono oo nasaa oo werinaayo ayay keeneen oo nebigu oo wiilka int ilmihi intoo dhulka dhigay uu yidhi war aabaha ama hooyadaa mid dooro hooyadiibuu aadi rabay markaas yii allahuma hadihi ilaahu hanuuni waa kasoo leexday markaas wuxuu soo aaday aabihii muslimka ahaa hooyaduna gaala ahayd <coughs> laakiin xadiidkani xabni saciidin waaa ku jira cabdilxamiid iyo jacfar yaxya bnu saciid alqadaanna waa daciifiyey ninkaas sufyaan athawrina aad bu u weeraray ibnulmundirna xadiikaas waa daciifiyey xataa hadduu xadiidku saxiix noqdana xujow ku yahay ayaga sababtoo ah nebigu waa duceeyey ducadiisana nebiga in la aqbalaya la ogyahay mogtahay haddii hooyada iyo aabuhu hooyada haday xaq u leedahay markuu cunuga hooyada xaggeeda aaday nebiga allaahuma hadihi maba dhahan soma ka nebigu muxuu u yiri allaahuma hadihi inay baadiyeynaysa ogaay mar hadii baadidii muxaqaq noqotay marka inay baadiyeynayso mar haday muxaqaq noqotay hadi ilmihii la siin maayo qof la ogyahay inuu baadiyeynayo xataa xadiidkan wuxuu xujo u yahay qolada dhahaysa la siin maayo marnaba lama siinayo marka waa ilmihii hooyadiis oo gaala la siin maayo famaa baaluka gaal aan wuxuu u yahay jirin oo dhul dheer uga yimid inuu dadka muslimiinta ku taagiyo marka ilmaha dadka reeqa ilmay ka qaadeen soomaaliya oo astralia iyo new zealand iyo yurub iyo america ay geeyeen weliba dad hadda aan waxba kala garanayna qaadayaan oo iyaga laftirkooda laga yaaba markii horena aan waxbaranin diin eh, waxna aan qorin waxna qorin waxna akrinin dagaalkaas adduunyada markay arkaan khalaas aa dhuganka ilahi waxaan ka baryanaa dadka inuu toosiyo kuwaas ilahi inuu toosiyo dantoodana oo khasifiyo dadkeena inta joogana ilahi inuu dantaana na khasifiya weydiisanaa cadowgeenan na kuso arinta marka arrin sahlan maaha iska fududaysanayan dadka laakin iliga waalidkiis int maay ka sameeyen int waalidkiis inta joogi afar iyo toban jir la geeyey dhul marka fidno badan maxaa laga filaa marka waxaa loo shardiyaa marka ninka ayb ninka xaabinka ah xaadinka waxaa loo shardiya usa gaal noqoni inuu muslim ahaado waa shardi inuu muslim ahaado waa shardi caaqil inuu yahay waa shardi baalig inuu yahay waa shardi ayb ayb marka ma inuu ahaado cadaalo ma loo shardiya cadaalo bimacnaa yani faasix inuunan ahaanin ma loo shardiya arrintaas ibnulqayim waa diiday sababto waxaa weya cadaalada meeshaa shuqulka muslim inuu ahaado unbaa la rabaa kliya saasuu yii laakiin culamo badan xataa faasix xanaano lama sii karo sababto inuu fisqigiisa ugu yeeran loogama aamin ah hadalkaasna hadal qawi ah marka xanaanada maswaxada ilmaha marka la fiirinaa haddii marka hooyada iyo ah, mashaakilaadka dhalakaas gaalada ka jiro waxaa kamid a ah, eh, ilmihii masalan waalidkii mid baa waxuu rabaa ilmaha inuu dhulkaas gaalada ka wado ee uu dhul islaam ilmihii inuu kula noolaadu rabaa kan kale ma ogola waxaas xogaaga meesha uu ku haysto adduunyadaas iska rabaa labadooda marka see la yeelaya culamo badan waxay jawaabaan midda waxaa xaq le haday haweentay haday ninku yahayba kan inuu ilmaha meeshaas kusoo wadaa xaqi hadduu doono ilmaha inuu soo xado meeshaas oo keensan karaa dhulka islaamka la sababta waxaa weyaan ilmaha naseexadooda baa mar walba kow laakiin la fiirina nin waayo iyo asaa xuquuqdii hora xuquuq male iyo lama dhaay mar hadduu qawaamadiisa kasoo tago wax ictibaar uu leeyahay malaha inuu xor ahaadana culamada qaar waa u shardiyaa maxaa adoon wuxuu ku maqan yahay masaalixda sayidkiisa imaan goormaba khulaasat lqawl inahaasa xabaanada ugu muhiimsan marka taa in loo ogaado wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana imraatan haweyne qaalat waxay tii yaa rasuul allah ina zawji ninkeyga yuriidu wuxuu doonaya an yadhabadidni wiilkeyga inuu la tago waqad nafacanii waana i anfacay wiilkeyga wataqaanii waa i waraabiy min biri abi cinaba ay iga soo waraabina macnaa cunugeyga nin koray noqday inuu ceelka diin iga keeno shaqada ila qabto ayuu marka gudagalay fajaa awjuha muyduu noqday fajaa awjiha ninkeedii baa yimid faqaala nabiyu sal lahu alayh ali wasalam ya ulaam wiiliow haadaa abuuka kan aabbaha waay haadihi umuka kana hooyadahay kana hooyadahay fakud biyadi ayihimaasita midaa doonta gacanteeda qabto faakada biyadi ummi hooyadiis gacanteeda u qabsaday bihi waa la tagtay rawaahu axmed walarbacat saxaxahu tirmidiyu waxaa laga qaadana cunuga hadduu nimayiid yahay in labadooda la dooreysiinayo axkaamtay kamid tahay kii hore waa cunug yaro ahaa kan laakiin cunug nimayiid oo todoba jir iyo sideed jir iyo toban jir ah, dooraa laleeya midkaa doonta ka raacaa la siina marka waa hadday muslimiin labaduba ay yihiin kan u raacayo waxaa shardiga muslim ahaay waxaa la yaabay yani xadiidkan hadda markaad arkayso maxaasimtii hore wadanka xilligii dawladda waxaan ogeyn nin naag talyaani akaday oo ilmo ka dhalay markaasaa marka naagtii iyo isaga waa qalafayeen maxkamadii dalkan ilmihii xukunta naagta talyaaniga ah ay maxkamatin haadihi maxay tahay marka maxkamadanku dadkeedii dadkan dad soomaaliya soo maaha dad soomaaliya muslimiinah waxay xukumeen marka in naag gaasa weliba naag gaala oo kelisid ku xiran oo kiristaan aada adag ahay naag ay saas ay tahay la seenay mujarad baalis yaro ay seenay qaadiga meesha jooga marka waxyaalahaas oo kale wa hadda dadkii maxay u qabanayan qabanayo qaadi iyo madax dawladeed waxaa loo samaysaa ummadda diintooda iyo ummadda dantooda inay maslaxadaas inay ka shaqeeyaan ee ummadda dhibkooda iyo diintooda dhibideeda inay ka shaqeeyaan looma sameyo an raafic ibni sinaanin anahu aslama islaamay abat imraat haweentiis waxay diiday an tuslima inay islaamto faaqcada nabiy sal lahu alay ali wasalam alumma hooyadii buu wuxuu fariisiyey naaxiyatan dhinac walaba aabiina naaxiyatan dhinac kale waaqacda sabiya nabigiina wuxuu fariisiyey baynahumaa dhexdooda famaala ilaa umihiba u iishay hooyadiis xaggeeda u leexay faqaala wuxuu yii allahuma hadihi ilaah hanuuni ila wuxuu ku jira kan muslimka inuu raace famaala ilaa abihiba usoo iishay faakadahu aabihibaa qaas akhrajahu abu daawuud wanasaa-iy lxaakim xaafidku laakiin talkiiska wuxuu ku yiri wafii sanadihi ikhtilaafun kaiirun xadiidkan sanadkiisa khilaaf badan baa ku jiro wa alfaadun mukhtalifatun baa ku sugan alfaad kala duduwan warajaxa ibnu lqaaan wuxuu rajaxay riwaayata cabdilxamiid ibni jacfar ibnqadaanna wuxuu rajaxay riwaayada cabdilxamiid ibni jacfar khilaafkaas yani marka laga hadla riwaayadaas soo dhaweeyey riwaayadaasna waa midii yaxya ibni saciidin alqadaan ninkii uu daciifiyey waa cabdilxamiid ibni jacfar ninkaan marka waa daciifa tawi rakoraas xadiisku saas marka daciif ku yahay ibnlmundir wuxuu yii laa yahbutu laa yusbituhu ahlunaqli ibnlmundir wuxuu yii culamada ahlunaqliga xadiidkaani ma sugaan saa buu yiri mucalaqa kitaabkanka wuxuu ku daafsaday un xaakim taxiixi laakiin xadiidka ibnulqayim xataa sida ka muuqata zaadulmacadka ku daciifsanay wacan ilbaraa bni caazibin radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga qadaa fidnati xamza xamze gabadhiisa wuxuu xukumay liqaalatiha habaryarteed waqaala wuxuuna yidhi alqaalatu habaryarta bimansilati lummi hooyada mansiladeeda akhrajahu lbukhaariy adoodii waa dhintay hooyadii marka ma noola masalan yaa ilmihii qaadanaya canaanada ilmaa yaalla wareega habaryartaa qaadan hadduu laakiin aabihii joogo xanaanada aabaha helay aabaha hooyadooba la dooday aabaha hooyada ayuuba la dooday oo hooyanimaa looga siiyey marka hadda habaryarnima loogama seenayo faaqrajahu axmedu min xadiisi caliyin faqaala wuxuu i waljaariyatu gabadha cinda khaalati habay ahaanaysa faina alkhaalata habaryarta waalidatu waalidad waalid wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam ida ataa axadakum midkiin hadduu ula yimaado khaadimuhu kaadimkiisa hadduu u keeno biacaamihi ula yimaado cuntadiisa fain lam yujlishu haddaanu fariisinaynin macahu hadounan fariisinin maciisa falyunaawilhu ha u dhiibo luqmatan luqmatayn laba luqmadood ha u dhiibo muttafaqun caleyhi lafdu lbuhaariyi adoonka in wax laga cuno inaan layska weyneysin hadousanba fariisinaynin marka luqmad ama laba luqmad ha wax ka siiya cuntada wlafdu lbuaariy an ibni cumara radi alahu canhuma an nabiy sal lahu alay ali wasalam qaal cuzibat imraatu haweeneyda alcadaaba fii hiratin mukulaan sabab darteed baa loo cadaabay sajanat haaway xabista xataa maatat ilaa ay ka dhimatay fadakalat inaara naartay ugasay fiiha dhae laa hiya acamata ma aysan quudinin naartay ugasay marka mukulaasa darteed laa hiya acamata ma aysan quudinin xabasathaa id waqtigii iyadoo xabasathaa ay xabistay walaa hiya tarakathaa kama aysan tegin takulu inay cunto min kashaati ardi dhulka waxyaabaa cayayaanka dhulka ku kutubo oo dhulka ku socsocdo si ay u cuntana ma aysan dhaafin iskama dhaafin muttafaqun caleyh xadiidkan waxaa laga qaadana waciid aada u daran wax yar in naarta lagu geli karo shay yar in naar lagu mudan karo shay yarna in janno lagu geli karana xadiid kalaa laga qaatay ninkii salaada duhur sa usoo socdo arkay geed qodax ah oo laami ee jidka ka dhex baxay markaas wuxuu yii ilaahan ku dhaartay geedkan waa goyna muslimkana ma dhigi doonin markaasuu saas soo qaatay jaray ilaahay januu ku geliy camal yar oo khayr badan lama yarayso dembi yarna waa yaryaha looma sameeyo maxaa naar ku gashaa laga yaaba inaad ku dhimataa laga yaaba adoo ku dhex jiro marka junuubta aaday udhib badan tahay waxyaabaha sawaabkana lama yarayso waxyaabaha yani khayraadkana lama yarayso xadiika waxaa kaloo laga qaadana yani xayawaanka laftirkiisa inaan la cadaadin ayaa laga qaadana xayawaanka inaan la cadaadin oo la xabisin macna dara aan xayawaan loo xabiso aan cuntadii looga xabisin waxaa kaloo lamid xayawaanka hadii sidaan uu yahay famaa baalikum bani aadam muslima marka hadii la xabiso bilaa macna loo xabiso xaqa dara hadii laysaga xabiso oo weliba meel container iyo wax lamida ah lagu xabsin meel ataa laga neefta karin dinta ku baktiye marka ku dhinta qof bani aadam muslim male sama baalka qof bani aadam diinta la qabsado inta la qabso gaalo loo geeyo oo addoomo ay ka dhigtaan gaalada il haddii gaalada loo gacan geliyo ayaga addoon u noqona dabcan addoonnimada macno kale ha u malayn mar haddii adiga taxta qabdatihi aa ku jirto allaala waxau doon oo kugu samayn karo waxa weyaan marka waa jiraan intiisa la ag haddii ilaahay tan oo u cadaabay marka ukulaataas qof muslim maaa umalaynaysa wax ou kaa gu-iyena aan jirin oo keliya ay tahay lacag ku hel eh, yani eh, korkiisaas lacag ku hel ay tahay marka hadda nin ijraam intaas ku gaaray yani gaal arrintaa gaalnimadeedana weliba la og yahay yani nin gaalo eh, yani gacaltooyin uga dhiganayo qof muslim inuu adoon uga dhigo waa la yaqaana nimankii jabalu kasrawaan ku dhex jiray ee shiicada ahayd ee islaamku sheega jiray ee intay dadka muslimiinta gaalada habeenka soo hogaamiyaan xaafadaha muslimiinta kusoo hogaami jireen markaasaa baaba laga dhigi jiray dadka dharka laga markaasa dadki labaysan jiray xaafadaha muslimiinta laga saari jiray marka fardaha muslimiinta intay qaadaanay meelahaas gedi jiray mararka qaar waxaa dhici jirta inta la qafaalo dad badan badan badan oo muslimiina ah, heer uu gaaro ninka muslimka hal dirham in laga siiy siirada kutub taarikh saasay qoraay heer waxaa la gaaray ninka muslimka ou noqdo suuqa ruum suuqaka ruum ou ka noqdo hal dirham muslimk dirham ou ka noqdo nin intaas samaynay culama waa la dirireen dadkasheekhulislaam ibnu taymiya ninkii amiirka ah muslimiinta markaa xukumayay markii uu la dagaalay tataarta eh, markii la jebiyey wuxuu yiri nasrigan ma taam noqonayo yii ilaa nimankan kasrawaan laga bixiyo jabalka nimankii markaas xujadana waa lagu oogay oo sheekhulislaam amiirkooda la dooday waana la diriray cuquud guriyaha oo tarjamada sheekhulislaam uu ku qoray ibn cabdilhaadi alxaafid ibn cabdilhaadi qisada madmuunkeedu qoraa marka tawaariikhdii hadda waxaa weya ataariikhu yuciidu nafsahu taariikhdii waa issoo celi wax kala marka dadka muslimiinta marka lasoo jaajuuso hubkooda qaar hubkooday jaajuusayaan oo gaalada ay intay soo jaajuusaan laga burburinaa muslimiinta dalalka islaamka qaar kale waxay sameeyan dadka muslimiinta ah indhahooda ay wadaayaan gaaladay addoomo uga dhigayaan waxaas oo dhan dadka samaynaya marka iyo in la yiraahdo yani waxaa kasii daran dadka intaas samaynaya ijraamka intaa la eg falaayo iyo dad aan ijraamkaas wax u dhow samaynin in la yihaahdo yacni isku mid waayo ama labadaba ay wada yihiin anaga wax naga gala male in la yihahdo oo labada labadan kooxood anaga muslimiina u aragnaa ijraam intiisa la eg asaga laftirkiisa wabilahi tawfiiq sal sal ala nabiina billahi rab lcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu kitaabu jinaayaat jinaayaadka ayuu kitaab yahay waxaan soo haynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala wuxuu soo gaaray kitaabka kitaabu ljinaayaat jinaayaat waa jamcu jinaayatin weyaan naam jinaaya oo la jamciyey macnaheeda waxaa weeyaan jinaayadu markaas altacadii cala albadani qofka marka eh, jirkiisa in lagu xadgudbo marka oo maal ama eh, mm, eh, bedelkii ama maalka in looga xadgudbo oo qofka in lagu xadgudbo yani atacadi al badani cala lbadani bima yuujibu aliktisaas aw ilmaal wax markaas iktisaas waajibinay ama maal keenay badankii in looga xadgudbo markaasna xadgudubkaas ou keenayo iktisaas ama maal kitaabkan dhan waxa looga hadlaa waa kaas kitaab ljinaaya oo dhan altacadii cala albadani bima yujibu bimaa yuujibu liqtisaafa aw ilmaayi jirkii in qofka looga xadgudbo jirkiisa wax xadgudubkaasna uu keenaayo maal ama ama ama qisaas uu keenayo can ibni mascuudi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam <clears throat> cabdullah bni mascuud waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin qof muslima dhiiggiis ma xalaal aha in la daadiyo yacni muslimkaas oo yashhadu qiraayo an laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudaa inaysan jirin allahum ahan wa anii aniguna rasuulullahi inaan aha rasuulka alle dhiig eh, eh, qofka dhiiggiisa ma banaana ilaa biixdaa alaain saddex arimood maahan ilaa biixdaa kisaalin alaain saddex arimood midkood maahan afayibu mid nikaax soo maray azani ee zani ee zinaystay nikaax saaaxa soo maray markaas zinaystay wanafsu naf binafsi naf kale loo dilaayo oo iyadu naf goysay wataariku iyo midka ka tegay lidiinihi diinkiisa ka tegay almufaariqi ee faaruqaayo liljamacati jamacada faaruqaayo muttafaqun caleyhi xadiidkii bukhaari muslim baa soo saaray xadiidkan marka ayuu ku bilaawday musanifka sababtana waxaa weyaan xora inuu kuu caddeeyo asalka inuu yahay diiyadda muslimiinta inay macsuum yihiin oo wixii markaa lagu daadinayo ama markaas ay tahay in lagu daadiyo sharciga inuu caddeeyo wixii intii la cadeeyey waxaan ahaynna waxay raacayaan marka dhiigaas macsiinka ay raacayaan maxaa yeele qofka muslimka dhiiggiisa asalku waa cisma laakiin haddii asalkii uu ka gudbo waxaa looga gudbi karaa asalka oo keliya aayad qur-aan oo sariix ah ama xadiid saxiix ah oo xukunkiisuna uu sariix yahay sida xadiidkan kacab oo kale nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu ka caddaynayo taas unbaa looga gudbi karaa maadaama marka bijinaayaadkana badan atacadi cala albadan uu ku saabsan yahay ayaa marka wuxuu hormariyey horta qofka muslimka badankiisa inuu macsiy dhiigiisa inuu macsiy ilaa saddexdan ma ahan dabcan dhiigga muslimka banaynaysa waxyaabaha dhiigga muslimka lagu banaysa karo saddexdan hadda waa ka badan tahay axaadiis kale marka la fiiriyo saaxirka dhiiggiisa in la daadiyo oo in la dilaa waajib ah waxaa kaloo waajiba ah qofka camal qowmlog samaynayo oo kale ee laftikiisa waa badan yihiin marka waxaa jira tilmaamo badan oo haddana macaa dariiqi in marka dhiiggiisa la daadiyaa banaan waxyaaba fara badan oo marka dhiigooda uu banaan yahay ayaa jiro oo hadda saddexdan oo sheegay aan ahayn laakiin culimada waxay yidhahdeen saddexdaana oo asala wax kasta oo dhiig lagu banaystaa saddexdan indhay hoos gelayaan ninka ah, liwaadka samaynayo asayibu zani ayuu soo gela ninka luudiga asayibu ah, zani buu soo gelaya sayib zinaystay mar haddii zinadii caadiga ahayd ninka naagdu ka zinaysto soo nikaax soo maray la dili jiray hadda ninkii ninka isaga ka luudiyeyso marka min baabi ulaa xaggaasu soo gela midka ah isaguna qaaicu dariiqa nafsi binafsi buu soo gela liana wuxuu uban baxay inuu dadka laayo u baxay maogtahay ayb saas isaga dhiigiisa ku banaanaan wahaakada mid walbaa marka nooc anwaacdan saaxirku wataariku lidiinihi buu soo gela aaxirku waa kufri waa kaafir saaxirku ayb maxaa yeele sixirka iyo shaydaanku adeegisadooda maba suuroobaysa ilaa un in uu shaydaan isujiiday wax lamida un maahan ayb adugu marka saddexdan bay soo wada gelaysaa sida alxaafid ibnu rajab raximah llahu tacaala jaamic culum alxikamka oo ku sheegayo ayb laa yaxilu damu mriin qof dhiigiis xalaal ma noqonayo ma xalaal ah muslimin qofkaasoo muslimi muslimiin kadu kaasoo kadu qaraayo an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inaysan jirin ila allahu alla maahan waani rasuullahi inaan aa ilaa bixdaa alaain saddex arimood midkood inuu ku quma maahan asayibu jaani asayibu mid nikaaxtaha soo maray azaani ee zinaystay markaas nin yani bikri aan ahaynoo zinaystay taa marka dhagaxaa lagu dilaa nacam rajmi nebiguna waa sameeyey asxaabtiisana waa sameeyeen muslimiintana way ku ijmaaceen wanafsu binafsi naf naf goysa iyadana naftii naf ayaa loo dilaya marka hadda xadiidku waa ilaaqay wanafsu binafsi laakiin naf kastaa naf loo goyn maayo lakin xadiidka hadda muslimiinta ka hadla waxa uu ka waramaya waxaa weyaan muslimiinta xadiid marka wuxuu muslimiin ada nafkii naf goysa waa loo dilaya ilaa allahuma adoonka maahan adoonka sidisii ee adoonka ninka xorta adoon dilo ma loo dila mase ma loo dilaayo axaadiista soo socoto ayay noogu imaan doontaa nacam midda kale ayb marka ninku hadduu naag dilo muslimadana dabcan waa loo dila iyadana xadiidkeeda waa noo imaan doonaa ayb gaal laakiin ma soo gelayo meeshan sababtoo ah waxa laga hadlaayo waxay ahaayeen muslim baa laga hadlaya laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa bixda alaai saasaa laga hadlaayo wataariku midka ka tegay lidiinihi diinkiisa ka tegay waa murtadka midka diinkiisa ka tegay almufaariq ee faaruqayo liljamaacati jamaacada faaruqayo marka taariga diinkiisa ka tegay ada taarigaa laga cabiray ninka taariga ee diinkiisa ka tegay jamaacada faaruqayo ibnu rajab wuxuu yihi waxaa dhici karto diinkiisa inuu ka tago jamaacadiina uu faaruqo isagoo shahaadateynka qiranayo saasuu yii oo wuxuu yihi waaydan faqad yatruku diinahu wayufaariqu ljamaacata wa huwa muqirun bishahaadateyn shahaadateynka isagoo qiranayo ayay dhici kartaa inuu diintiina marka u ka tago jamaacadiina u faaruqo muslimiintii u faaruqo wayadaci islaama islaamna u sheeganayo isaga markaas kamaa idaa jaxada shayan min arkaani lislaam sida masalan shay arkaan islaam kamid haduu diido shahaadado qiranaa la dhihi maayo hadduu shahaadateyinkii qirto ee uu yihahdo zako aniga ma aaminsan wa la yihahdo ama yia xajkaan la tegaayo wax jiraba noo ah ayuu yii ma waxaa laleeyahay ninka waa shahaadanay marka waa muslim ma la dhaha kama idaa jaxada shayan min arkaan islaam aw sab allaha warasuulahu ama shanta arkaan islaam waa qarana marka laakin ilaahay bau caaya rasuulka caayay ma waxaa laleeyahay waa muqiru bishahaadateyn maya lama dhahay war murjia waa waxaas tawxiidka waa buraa sida weyse markaad soo weyse qaadato adi maanta weysaa daaim makuu noqonayso naaqid hadaa la timaado weysadinaa kusoo celisa ubaahan tawxiidkii shahaataynka wax burin hadaa la timaado naaqib min nawaaqid islaam hadaa la timaado waxaad ubaahanaysa in lasoo celiya dar hadaad shahaatayn ku kufriso iyagaad kusoo celin hadii laak wa ku kufriy shay uu diiday shareecada kamid ah inuu iltizaamo uu diiday oo kale waa iltizaama taasuu ku muslim inuu shaygii u diiday isoo laabto ayuu ku muslimaw saba allaha warasuulahu aw kafara bibacdi malaaikati malaaigta qaarkooda ku kufriye aw inabiyiin ku kufriye aw ilkutub ah, <clears throat> madkuurati fi qur'aan kutub qur-aanka lagu sheego ku kufriy tawreed ama injiil maca alcilmi bidalika isagoo og tafaasiisha kutubtan tafaasiisha malaaigta inuuna ogeyna laga yaabo hadduu og yahay laakiin khalaas taasaa marka walkaa marka ku iftaaray calaa kulli xaal wataariku lidiini waxaa soo gelaya qof walba oo murtad ah xadiidkii bukhaarina wuxuu ah man badala diinahu faqtuluuhu ninka diintiisa bedelo dila waxaana se aan aragnay inay dhici karto isagoo shahaadatooyinkii qiran haddana inuu murtad ou noqon karo oo kufrin karo hadduu shareecada iltijaamkeeda masalan qabuulkii iyo iltijaamkii iyo inqiyaaskii iyo maxabadii laa ilaha illahu yani wax kasoo horjeedo buqdi iyo kale haduu la yimaado istikbaar iyo iba iyo haduu la yimaado iyo macruuf way anwaacdii shantayda kufriga akbarka ah ee la yaqaana hadii uu la yimaado qofka markaas dee wataariku lidiinigaaba soo gelaaxadiiskan marka ishkaal kalaa ku jira oo wataariku lidiinihi hadda nink waaba murtade waa maxay marka istinahan xageebuu gela isaga marka laa yaxilu damu mriin muslimin aan kasoo hadlayni dhiig muslim xalaal ma ahan ilaa adiga murtadka iyo labada hadii la yiraahdo hadi murtadku muslim maba ahanba isaga hadii sidaa la yirahdo istisnahan macnihiis hadii la yiraahdo waxay noqonaysaa istisnahan wuxuu u dhacayaa bictibaari maa kaana min qabl wuxuu markii hore intuusa ridoolin ka hor xaaladiisu siday ahayd ayaa mustasnaa midhuga oo ka hadlaya mustanuuna wuxuu ka hadlaya bictibaari xaal hadda wax u yahay marka weli marka istisnihi marka istisn eh, laga istisnoodo asaga waa saxiix sababtoo ah markii hore muslim u ahaa jirin taasa marka xadiidka eh, iskaalkaasna looga jawaabay mar kale ibnu rajab wuxuu yihi amaa tarku diini diinka oo laga tago oo mufaaraqat ljamaacati famacnaahu waxaa weyaan alirtidaadu can diini lmuslimiin muslimiinta diintooda in laga ridooyo walow ataa bishahaadateyn shahaadateynka haba la yimaado hadou doone falow sab allaha warasuulahu wahuwa muqirun bishahaadatyni ubiixa damuhu lianahu qad taraka bidalika diinahu buu ka tegay wakadalika lahu istahana bilmusxafi musxafkau ihaanaystay ayb musxafka ayuu ihaanaystay oo kale iyadana wa alqaahu fi lqaaduraat wasaqdan ku tuuray aw jaxada maa yuclamu min addiini bidaruurati ama shay diinta kamida oo qof kastoo muslima uu fahmi karo ayuu inkireeyo u diiday sida salaada iyo kale ama say zinadii xurmadeedii ay wuxuu waa xalaal waa macluum min adiini bidaruura laba qofaa loo ogol yahay keliya macluum min adiini bidaruura loogu cudur daari karaa waa qofka isaga markaas diinta markaa dhow soo galay gaalnimadii mar dhow kasoo baxay waa cusub yahay taasoo kale inuu khamri xaaraam inay tahay inuu fahmi waayo waa suurtooda waxaa kaloo iyana loogu cudur daari karaa qof ku koray baadiye baciid can lislaami wahmiga ah markuu ku koray baa geel jin caa geelley caa weligiisa magaalo ma imaanin tuula ma imaanin meel yani masjid laga adimaaba weligiis ma imaan halkiisasaga dhaqay kaasoo kale macduur waa isagoo imaa macduur ayuu noqonaya laakiin nin magaalo joogo meel laga adimaayo joogo meel diinta ilaahay subax ilaa habeen laga akrinaa joogo oo macluum min adiini bidaruura in jiray maca daalikana macduur noqday maa naclamu haada min adiin hadda marka waxaan ka hadlayna macluum min adiini bidaruura salaada soonka zakada xajka zinada xurmadeeda kamrada xurmadeeda waxyaaba hilibka khanziirka xurmadiisa waxyaabahaas oo kale shareecadii dhamayda ka darina shareecadan dhamayda la aaminsan yahay xugun ma noqoto yn sanadkan hadda aan joogno kun afar boqol iyo labaatan iyo todobada aan joogno yani qof macduur ku noqonayo mala afartameeye sano kahor macquulay ahayd eh, sababtoo ah dadku fikirkan gaaladaa ayaa waxu ka ahaa yani saaiska ahay nacam oo anaga laftirkeena waa arki jirnay dad markaas iyagoo weliba culamo ah yani shareecadana in lagu dhaqmo iyo yani xukunkeeda waa yaqaanaa shareecada xukun marka adii lawaatayo kuleeyahay laakiin qawaaniin in laisku xukumo umaba arkay inaynan aad ula sii weyneyna dhici jirtay nacam laakiin waktigan oo meel walba laga qaylinayo oo meel walba laleeyahay xukunka islaamka lasoo soo war xukunka islaamka loo laabto gaaladuna meel walba isaga qaylisay oy leedahay maya awal islaam laguma dhaqmi kara ay leedahay yani qof magaalo jooga maba ka qarsoomi karo arintaa sababto cadowgiina waa daahir idaacaadkiiyo maalin walba ka nasrina dadka muslimiinta ahayna waxa loo laayina ama loo baabi'ina inay shareecada iska xukumaan darteed inay tahay waa loo jeedaa idan marka qof maanta siyaaso ku jiro oo ka jaahil ah shareecada in layska xukumaa waajib ah ka jaahil noqon karaa ma jiri kara nin inuu siyaasad galaba jaahil marka wuxuu yii wataariku lidiini almufaariqu liljamacati ee jamaacada faaruqahay jamaacada muslimiinta la jiida xadiidkan marka asalkii taas buu marka uga dhigay marka wataariku lidiinihi sidoo kale culamada qaar waxay ka qaateen wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca waxay ka qaateen dadka diinka ilaahay dadka ahlu bidcada ah ee bidcada dadka ugu yeero iyagu marka bidcadooda muruuq min adiin ay tahay diinki ay tahay sida bidcat lkhawaarij oo kale iyaga in markaa dadkaas dilkooda ayaguna inuu banaan yahay iyo la dagaalankooda nabigana caleyhi salaatu wasalaam xadiid koob toban gaaraysa ka ansaxday oo uu tilmaamay in khawaarijta lala diriro oo uu yii lain adraktuhum adaan aniga haleeli lahaa la aqtulanahum qatla caad waa lalayi lahaa caad sidii loo baabiiyaan u baabi'i lahay oo aan kula dagaali lahay marka axaadiistaas iyo kan iyo kan iyo axaadiistaas ayaa waxaa laga qaatay marka kuwaasna in dadaalkooda ou banaan yahay culamada marka nimankaas khawaarijta laasin habka loola maxaa loogu maxaa lgu sababta dagaalkooda keenaysa waa maxay oo dhiigooda ownan macsuum ownan u ahayn taas culamada waa isku khilaafsan culimada qaar kamida ah waxay ku tageen sababta khawaarijta loola dirira waxay tahay gaalayn la gaalaysiina iyaga laftirkooda ayagaa kufaar ahay qaar marka waxay dhaheen likufrihim oo waa culamada qaar waxaa jira khawaarijta gaalaysiinay likufrihim baa loola dagaalaba sidii marka murtad camal saasoo kale loola dagaalay qaar culamada kamidana waxay dhaheen waxaa loola dagaala fasaadkooda gaalnimo ay gaalihiin loola dirir maaye fasaadkooda dartiis baa loola dirirabay dhaheen oo ay dhulka fasaadinayaan waana qowlka imaamu maalik oo qaba imaamu maalik qowlka ou qaba weyan khawaarijta waxaa loola diriraa istaadka ay dhulka ku hayan ayb qaar kale culamada kamid ah waxay leeyihiin dagaalkooda maba waa min baabi yani dagaalkooda ha ahaada fasaad la joojinayo laakiin markay iyagu dagaalka soo qaadaan oy qof muslima ay dilaan markaas kadib unbaa lagu qaadi karaa laakiin hadday meel gooniya degaan oo iyagu isku aruursadaan kor looma qaadayo ilaa iyagu ay taxadgudbaan waana madhabka cali bn abi aalib uu ku tegay imaam shaaficina uu ku tegay sheekhulislaam ibnu taymiyana minhaaji sunaha uu ku rajaxo inaan lagu bilaabin la sugo iyaga markay bilaabaan weerar lagu qaado maxaa yeel waxa weyan saasoo cali uu ku sameeyey cabdullahi ibn lkhabaab ibn lars markay dileen ayuu cali markaasu ku baxay ou la diray soma ka khawaarijtuna hadda waxaa weyan waa dad ayagu aan xaadiidka aaminsanayn qur-aanka keliya wax ku qaada jiren qur-aankay qabeen axaadiis ma aaminsanayn in axaadiis la daliishano lidaalika eh, naagta xaaidka oo kale inay salaadii ka tagtay soo qallaysa iyay qabeen eeg waatay caaisha tiri markay camra eh, awaantimucaada markay ku tiri eh, markay ku tiri haweentu maa baal xaaidi taqdi siyaama walaa taqdi salaa waa maxaybay tiri caaibku salaada aynan usoo qalaynayni soonka ay u qalaynaysaa maxay ku tiri caaisha markaas axruuriyatun anti adigu khawaarij maa tahay ibnu xajar wuxuu yiri khawaarijtu sunada ma qaataan eega qur-aan kliya qaataan qur-aankina waay le aqiimu salaata ku taal salaada in lasoo celiya waxaa kaloo calaamaadka khawaarij dabcan kamida in ay markaa fahamkooda in qur-aanka inay isaga qaadaan weliba waxaa kamida khawaarijta calaamaadkooda muslimiinta inay gaalaysiiyaan wixi iyaga mabdaooda aan aaminsanayn waa kufri keenaya waxaa kaloo kamid dhiigooda inay banaystaan dadki intay gaalaysiiyaan ayay dhiigoodana banaysanayan waxaa kamida ah gaalada lama diriraan waxay la diriraan muslimiinta keliya nabiga caleyh salaatu salam wuxuu yihi yuqaatiluuna ahla alislaam wayadacuuna ahla alkufri gaalada waa iska dhaafaan lama diriraan muslimiinta unbay la diriraan muslimka gaalay ka aaminsan yihiin ee qur-aanka keliya ku gaabsadaan sunna ma rumaysna calaamaadka noocaas oo kale ah, khawaarijdu ay leedahay wixii marka calaamaadkaasna waa khawaarij haddana de takfiirkan hadda jiro ayaa nimankaas ah takfiirkan nimankaan muslimiinta gaalaysiina ah, haweenka ka wadanaayo oo waxay dili kara haday awood uleeyihiin la dilaayo kuwaas ayaa khawaarij ah, maanta marka taasaa marka khawaarijta ayagu marka dilkooduna iyaguna waxaa weyaan qaabkaas marka unbaa marka tan damba unbaa loo badan yahay hadday iyaga weerar qaadaan in markaas weerar lagu qaado marka wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca murtadkii iyo dadka muslimiinta ku baxo intaba marka waa culamadu way u daliishadaan hada murtadki laftirkiis waxaa laga yaaba inuu isku darsado labadii firdadii muslimiinti ku baxay haddana inuu isku darsado yaa suuragalo dhacaysa oo inuu marka diintiina oo markaa u ihaanaysanayo oo gaaladii uu dadka kusii hogaaminayo oo diin uuna waxba u arkin maca daalika waxaa suurtagala haddana inuu ku darsado muslimkii kalena inuu laayo oo dhiigooda ou saxba la ahayn wacan caaishaa radia allahu canha can rasuuli illaahi sal llahu alayh ali wasalama qaal laa yaxilu qatlu muslimin muslim dilkiis ma banaana ilaa fii ixdaa alaai khisaalin saddex arimood midood dhexdeeda ma ahani zanin zani zanigaas oo muxsanun oo muxsan ah oo yani nikaax ku dhowrsaday oo hadda ka hor yani soo nikaaxsaday fa waa la rajminaya kas dhagaxa lagu dilaya xadiidkan marka cuquubadii zaniga siday ahaanaysa unoo cadayna iyo warajulu nin yaqtulu dila yaqtulu dilaayo musliman muslim dilaayo macnaa muslim dilay mutacamidan kas dilay fa waa la dilaya warajulun iyo nin yakruju baxay min alislaami islaamka ka baxay xaggiisa fayuxaarib llaha alla la dagaalaayo warasuulahu la diriraayo fayuqtalu kaana waa la dilayaa aw amase yuslabu waa la warayaa inta la dilo ayaa marka geedaha ama jeedka la dhigay xataa yuctabara bihi aw amase yunsaa min alardi ama dhulkaa laga musaairin dhulka ayaa laga musaairinaya rawahu abu daauda wnasaa-iyu abu daauud ayaa weriyey xadiidka iyo nasaa-i wasax xaakim xaakim xadiika xadiikan marka waa saxiix oo xaakim calaa shardi sheykheyn bu ku saxeexeen kan kii hore marka waxay duwan yihiin xadiidkan warajulun yakruju min alislaami fayuxaarib allaha warasuulahu fayuqtalu aw yuslabu aw yunsa min alardi xadiidkan marka waxaa deliishata qaybtaas waxaa deliishadaan qolada iyagu muxaarabada dadka yani aayadan aayat muxaaraba ama aayat xaraaba aayada la yha inamaa jaza ladiina yuxaaribuna allaha warasuulahu wayascuna fi lardi fasaadan aayadaas ayaa culumadu yaa muxaarib la dhahaaday isku khilaafsan yihiin qaar baa waxay leeyiin muxaarib waxaa le ninka murtadka ah oo waxay leeyiin iyagu muxaarib waa ninka murtadka ah waana riwaayad imaam axmed laga werina ayaa sidaas marka dhahaysa xadiidkaani marka iyagu daliishanaya sababto ah warajulun yakruju min alislaami maxaa lagu daray marka fayuxaarib illaha rasuula culamada eh, eh, intooda badan waxay leeyihin iyagu muxaaribku murtad ma aha eh, waay muxaaribku murtad ma aha oo qof muslima weyaan muxaaribku caqdiga islaamka weli ku jiro laakiin suftay oo jidkaas ka galay muslimka jidka mara iyo cabsi gelinayo oo dilaayo waa kada aayadan inamaa jazaa ladiina yuxaaribuna allahna muslimiintaasay ku dureerinay ama qolada xadiidka qolada kale ee imaam axmed riwaayadiisa xadiidkan ay waxayna leeyihiin qof muslima muxaarib maba lagu tilmaami karaa nin muslima lama dhihi karo yuxaarib allaha warasuulahu marka la dhahaayo yuxaarib llaha warasuulahu waa marow ridoobe marka qoladaas hadda xadiidkan daliishato laakin da xadiidkani waa miba waxaa weyaan alfaadiis waa kala duwan tahay oo alfaad mukhtalifa ah, ayuu xadiidkan kusoo arooray mida kale inuunan murtad eh, inuusan sida ahan waaan eh, gaalka keliya inuunan ahayn <clears throat> waxaa u daliila gaalka dhow jidgooyo samayn jiray oo wax walba samayn jiray markau soo islaamo faraha laga qaada wax oo laga raboona dambe ma laha eh, mida kale fayuqtalu aw yuqlabu intaa min alardi marka leeya yani qofka murtadka dhulka in laga musaafiriye ma astaahli in la dilo waay man badala diinahu faqtuluuhu ayaa musaairid keliya malaha saa darteed marka aayadda iyo yn waay ku saabsanta muxaaribku waxaa wey marka muslim waa noqon karaa isagoo muslim muxaarib ahaan karaa warajulun iyo nin yakruju min alislaami islaamka ka baxa xaggiisa fayuxaarib allah rasuula la diraa le rasuul fayuqtalu waa la dilaya aw yuslabu ama waa inta la dilaa meeskiisa lawara banaanka aw insaa min alardi ama dhulka ayaa laga musaafurinaya rawahu abu daauud wanasaa-i sax alxaakim wacan cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu xadiidkan waxaa laga qaadanayaa cidamu amri demi dhiigga arintiisa inay aada u weyn tahay oo saniga dhiigga inaysan yarayn yaa laga qaadana naam khaasatan haduu yahay dhiiggaasi dhiig muslim hadii uu yahay maxaa leeyahay alayh salaatu salam waxaa laga wariyey inuu yihi lazawaali dunya ahwanu cala allahi min qatli eh, muslimin o kama qaala sal l slam adduunka oo baabao oo duulo yani way ka dhibya ilaahay agtiisa waa kala fududahay qof muslima dilkiisa waana xadiis saxeix lidalika waxa ugu horeeya layska warsanaayo dadka dhexdooda waa dhiigay noqonaya marka dhiiga insanigeeda aan la fududaysanin weyaan ayb maxaa yeele ibn xajar wuxuu yihi faina albadaata inamaa takunu bilahmi shaygaas waa lagu bilaaba hadii la yihah waa inuu muhiim yahay wax loogu bilaaba oo keyrkiis kale uu ka muhiimsan yahay taasa marka marka ay tahay wadhanbu yacdumu bixasabi cidami lmafsadati wataswiit maslaxati qaacida muhiim ah tan la ogo dembiguna wuxuu yii wou weynaadaa dembigu waa weynaanayaa wuxuu ku weynaadaa mafsadadiisa weynaanteeda iyo maslaxada oo tafsiinayo weynaanteeda ayaa dembigu ku weynaadaa soma garani wadambu yacumu dembigu waa weynaadaa wadambu yacumu dembigu waa weynaadaa bixasabi cidami lmafsadati mafsadada dembigaa ka rakibmaysa weynaanteeda ayuu la weynaadaa wa tafwiit maslaxati iyo maslaxada uu tagsiinayo ila sharciga oo dhan muxuu la yimid masaalixda in lasoo jiito mafaasidiina la baabi'iyo haddaan la yeeli karin sharcigu muxuu samaynaa mafaasidii in la yareeyo masaalixdiina la badiyo taasuu sharcigan u jeedaan marka haddii dembigu uu mafaasidii baabi'inayo mafaasidiisa bay weyntahay maslaxadiisuna ay maslaxada uu tagsiinayona ay weyn tahay wax maslaxa aynan ku jirin bal maslaxa weyn lagu waayayo mafsado weyn marka uu sababaayo de dembigaas dembi ah, aada weyn buu noqona walidaalika kufriga ayaa ugu dembi weyn zanuubka sababto a ah, maslaxa aada u weyn tagsiina maxaa maslaxada waa maxa wixii qofka loo abuuro o dhan bau baabi'ina wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun mafsadada ugu weyneydna waa keenayo waxaa weya xaqii khaaliqa in la abaal dhaco dulmi aada u weyn soma kasin walidalika ilaahi subxaana watacaala wuxuu walfitnatu ashaddu min alqatli dadka in diintooda laga fidneeyo oo shirki lagu xambaaro yaa waxay ka daran tahay yii dilka yaa waxay ka daran tahay dilka idan dilka dilka iyo kufriga kufrigaa daran saa darteed ilaahi subxaana watacaala wuxuu jideeyey nufuusta muslimiinta qaarkeed inay go'do liajli inay u go'do si aan muslimka diinta looga fidnayn walidaalikana waa jihaadka loo jideeyey mawtajihaadka nufuusa ku baaba-ayso maal ayaa ku baaba-aya laakiin maxaa faa-iidada laga hela waa maxay dadka muslimiinta diintooda inaan laga fidnayn laakiin haddii layska daayo maxay noqona marka dadka muslimiinta diintooda ka fidnooda marka maslaxo kastaa iyo mafsado kastaa waxaa laga cabir qaadanaa diinta maslaxo may ku tahay mafsado may u tahay nufuusta dadka maslaxo may u tahay mafsado may u tahay soo ma garanin ayb amwaasha dadka maalkooda waxaan maslaxa ma u yahay mafsado ma u yahay cirdiga muslimiinta mafsado ma u yahay maslaxa ma u yahay waa diinta nafta maalka iyo cirdiga waa saddexda waxyaabooda shareecadu aada u ilaaliseen laakiin maslaxada hadii wax kale lagu dhiso waxaa weyaan marka wax macnaa oo yeelanaysa mala intaan hadday isciriiriyaan marka masaalixdan hadda afarta ah hadday isciriiriyaan tee la hormarinaayo diintaa la hormarinaayo hadday intaan isciriiriyaan midda ugu muhiimsana la hormarinay diinta la hormarina naf waxay noqonaysa mal haday diini timaado meesha soma garani aada marka qawaaciddaas waxaa u qoro alimaam kitaabka u qoro alimaam eh, alfaqiih suldaan alculamaa alcizi bn cabdisalaam alqawaacid suqraa kitaab wuxuu leeyahay alqawaacid suqraa qawaaciddaas masaalixda mafaasida ku tacalluqda ayuu aada uga waramaa dadka masaalixda mafaasidiay ka hadlaayaan biduuni iyagoon marka mid kasta waxaa weyaan hawadiisa maslaxa u arkay wixii hawadiis kasoo horjeedana mafsado u arkay biduun isaga kutubta culamada aan fiirinayn an samurata radia allahu canhu qaal qaala rasuul lahi sal lahu alay lidalika marka qawaacid badanaa daba socoto maadaama dimaadu ay siaan khatar u tahay ayaa haddii iskaal u imaado iskaal qofkan dhiigiisa in la daadiyo miya mase inaan la daadinin waayo iskaal marka u yimaado maxaa la qabsana inaan la daadinin waa laga diidi si aan marka qof muslima naftiisa waxaa la goy karaa waxaa lagu goy karaa wa hadii aan lawdin ma lagu goy karo hadii laga shakiyo jaanibu kalaama lamaraa inaan la goynin yaa la yeelaya waxyaabahaasna masaaishaasna fiqhi aada u fara badan baa ku dhex jira dhexdeeda mas'alo walbaana waxaa loola mucaamila say culamada u tilmaamay xadiidkan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay tiraadaan waxau ka hor imaanaya xadiidka awal maa yuxaasabu bihi lcabdu ywma alqiyaama asala waxa ugu horeeya adoonka laga xisaabay maalinta qiyaamaha salaada kani taa iskama hor imaanaya sababta taa lafdigiisa iyo lafdiga kan waa kala duwan yihin awalu maa yuqdaa bayna annaasi buu ka yiri bayna annaas dadka dhexdeeda kaas kalena awalu maa yuxaasabu bihi lcabdu ay ah marka adiga adoon ahaan wix adig ku salaada ugu horeysa waa lagaa xisaaba amaa adiga qof kale wuxuu idinka dhexeeya mucaamalo ah waxaa laga bilaaba dhiiggaa laga bilaaba soma garan marka xadiiaahirkiisaanba iska hor imaann wacan cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal an samurata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi man qatala cabdahu adoonkiisa qofkii dilo qatalnaahu waanu dilaynaa waman jadaca cabdahu adoonkiisa qofkii sanka ka gooye jadacnaahu sankan ka goynana anagana rawahu axmed warbacatu waxasanahu tirmidiy wahuwa min riwaayati xasan albasriyi can samura waqad ikhtulifa waana laisukhilaafay fii samaacihi minhu xasan inuu samura ka maqlay iyo in kale saddex madhabaa ku jirta kama maqal madhab waaye mulaqan waa ka maqlay mulaqan waa madhab madhabka kalena waxaa weyaan kama maqlin ilaa hal xadiis maahne oo xadiis alxaqiiqa ah haddaan qabanno marka qowlkaas dambe iyo midka ah kamaba maqalba labada marka waxay isku raacayaan xadiidkan inuu munqabic yahay taas ayuuna xadiidku marka uu ku yahay daciif uu ku yahay lidalika alxaafid ibn cabdilhaadi muxararka wuxuu ku tilmaamay wuxuu yihi waisnaaduhu saxiixun ila xasan isnaadkiisa ilaa xasan albasri waa saxiix buu yihi waqad ikhtalafuu fii samaacihi can samura samura ka maqlida oo ka maqla xasan waa isku khilaafsan yihiin laakiin hadda xasan iyo samura cilo kalena waaba wataayo haddan waa ciladu waxay tahay tadliis calaa dacni xasan an samura ujeeda xasanulbasrina mudlis waqad cancan laba cila markadta inqidaacaas laga eh, cabsi qabo iyo eh, tadliiskan cancanatu alxasan cilada labaad cancanatu alxasan weyaan imaam axmed isagu riwaayo uu leeyahay riwaayada imaam axmed baa waxay cadaynay buu leeyahay riwaayada imaam axmed ayaa waxay cadaynaysaa isnaad saxeix weliba uu ku cadaynaya xasan inaanu ka maqlayn xadiidkan samura riwaayada axmed oo werinayo musnadka yaa waxay cadaynaysaa xasan inuunan xadiidkan samura ka maqlin idan marka masaladii xasan iyo samura xasan samura ma ka maqlen kama maqan iyadoo khilaafkeeda u meeshiisa kuu joogo iyo haddana waxaa la hubaa xadiidkan inaanu ka maqlin ma garan oo riwaayada axmed baa cadaynaysa inaanu ka maqlin ayb marka de intaas ikhtilaafkaas tasriix inaunan ka maqlin xadiidkan bizaadkan tadliidka xasan intaba xadiidku cilo ayuu u yahay midda kale xadiidka inuu daciif ah, waxaa kuu cadayna xasanulbasri xadiidkan waa khilaafi jiray nacam xadiidkan sida ou yahay maahan eyrkeeda fatwoo jirin marka xadiidka agtiisa saaxiibka yahay ee uu samuro ka maqlay ma aanu khilaafan sida aalibka ah saa darteed marka tirmidi baa waxau dhahay waqaala bacdu ahli lcilmi minhum alxasan lbasriyu wacdaa bnu abi rabaax laysa bayna alxuri waalcabdi qisaasun fi nafsi ujeedaan xasan waxau qabaa inaan adoonka loo sayidka inaan loo qisaasaynin adoonka xadiidkan maxaa ku yaala in loo qisaasayo sayid marka xadiidkan haduu saxiix noqon lahaay waxaa laga qaadan lahaa xukunka ah adoon sayid in loo kisaaso eh, adoon qof xora orka eh, ninka xorta ah in loo kisaasayo adoon haduu dilo laakin xadiidkan ma ansixin waana daciif aimada saddexda marka imaamu shaafici iyo imaamu maalik iyo imaam axmed waxay qabaan saddexdooda waxay qabaan in E- e- e- qofka xorta ah aan loo qisaasaynin adoonka abu xaniifa isaga wuxuu qabaa waa loo qisaasaya haduu adoon reyrkii uu leeyahay oo dilo qofka